dhexeeya waxaana la yidhahdaa allicaan licaan af carabi ahaan waa masdaru laacana yulaacinu licaanan oo mulaacanatan laacanna dee lacnadii baa laga keenay min allacn lacniguna waa inuu qofku qofka nacdalo waana arrin dee sideeda aan banaanayn in qofka muslimkaa la nacdalo halkan waxa markaa loola jeedaa maaha inay iyagu midba ka kale u nacdalayo laakiin waxa weeye waa ninkii oo qoyskiisii ama xaaskiisii ku sheegay inay goboldhaaf samaysay kadibna markaa shareecadu ay awood u siisay inuu ku dhaarto waxa uu sheegayaa inuu ru yahay dhaartiisa shanaad markaa shan dhaarood buu dhaaranaya dhaarta shanaad ayaa waxaa ku jirta haddaan been ka sheegayo ilaahay lacnadiisu korkayga ha ahaato halkaasaa markaa magaca baabka looga sameeyey maadaama uu isagu markaa aqwaashi odhanaya ay lacnadii ku jirto taasaa markaa magacii laga dhigay oo baabkii loogu magac daray gabadhu iyaduna way dhaaran oo shan jeer bay dhaaran marka shanaad iyadu cadhada ilaahay bay ku dari inay korkeeda ahaato haddii ah, maaragtay ninkeedu uu run sheegayo marka eh, qadabkii ama cadhadii ilaahay taa iyada baabka looguma magac darin waayo waa waxa dhici karta marka qaarkood ninku waa licaanaya lakiin gabadhii inaan licaanba ku waajiban baa dhici karta idaa kaana linafyi lwalad maalan waxaa kale oo eh, dee dhici kartaa in e, maarata jaanibka ninka iyo xoog badan oo isagu de isaga hadday aanu isagu licaankii la iman iyadu licaan la imanba mayso ilaa isaga licaankiisa la helo iyada licaankeeda lama helayo lacnaduna markaa iyadaa mutaqadimahoo ka horeysa bay leeyihiin cadhadii aayaad ayaa kusoo degay iyo axaadiisba waa uu ku sugan yahay baabkani aayaadku waa qowlka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyay waladiina yarmuuna aswaajahum walam yakun lahum shuhadaau ila anfusuhum fashahaadatu axadihim arbacu shahaadaati biاllahi inahu lamina الصaadiqiin wاlkhamisata nacam fashahaadatu axadihim arbacu shahaadaati biاllahi inahu lamina الصaadiqiin wاlkhamisatu ana lacnat اllahi calayhi in kana min alkaadibiin wayadra'u canha alcadaaba an tashhada arbaca shahaadaati biاllahi inahu lamina alkaadibiin wاlkhamisata ana gadb اllahi calayha in kana min الصaadiqiin sidoo kale xadiidkii ku jiray صaxiixa ibn cabaas radi allahu tacaala canhuma uu warinayey in hilaal ibni umaya iyo xaaskiisu ay ahaayeen labadii qof ee u horeeyey ee licaanku uu ku dhex maro islaamka xadiidkuna waa xadiid صaxiixa oo dheer qise markaa awiil ah ayaa ay ku sugnayd in marka xaaskiisii wax ku tuhmay markii hore uu nabiga u yimid oo uu ku yidhi ninku haddii uu islaantiisii xumaan ku arko maxaa eh, maaragtay xal xalku yahay ma markuu arko seef buu ku dhufanayaa ninkii oo deetana idinkuna ha dhowaa qisaas baad odhanaysa oo ninkii waa dilaysaan ninka xumaanta xaaskiisa u geysanayay dilay mise oo maaragtay oo taasi markaa halis buu ku gelaya mise waxaad odhanaysaan markhaatiya doono oo de ninku intuu markaa hawshiisa dhamaysanaya intuu ku maqan yahay ayaa hawshaba lagu kala tegaya markaa maxaa xalow nabigu caleyhi salaatu wasalaam markaa maalintii hore waa ka aamusay baa la yidhaahdaa maaratay riwaayada ku jirta kadib bu haddana maalinta buksa ya rasuul allah wixii aan ku weydiinayey waaba laygu ibtileeyey oo arrintii waa igu dhacday de maxaa la yeelaya deetana aayaadkan ayaa soo degay tilmaamaya qaabka la samaynayo sidii markaa nabigu aleyhi salaatu wasalaam ugu yeedhay axkaamtan aynu markaa tilmaami doono ayuu mariyey waxaa halkan laga warrami doonaa licaanku dadkii ka dhexdhacay oo zawjkiiyo zawjada ahaa mid walba markaa de sidoo kale ereyada la isticmaalayo iyo sababta licaanka keenaysa intaaba halkana lagaga warramaya wuxuu yihi yasixu licaanu licaanku wuxuu ka asaxaa min kulli zawjin nin maaratay zawj kasta oo baaliqin qaangaara caaqilin miyir qaba waa inuu mukalaf yahay zawjka licaanka laga suuraysanaya ay ka suuragal waa inuu yahay mukalaf haddaanu mukalafba ahayn licaankii ka suuragal maaha sidii alaaqoo kale u wey waliba ikhtiyaarkiina iyaduna waa la waa inaanu mukrahan ahayn waxaa kaloo markaa odhan kartaa yasixu licaanu min kuli zawjin yasixu minhu alaaq waa isku shuruudun xagga waidaa qadafa zawjatahu haddii haddaba uu qadfo ninku haweeneydii uu qabay oo gogoldhaaf ku sheego man mid baa qadfay yasixu licaanuhu licaanku uu ka asaxayo shuruudda aynu soo sheegnay ku sifaysani oo caaqil oo baaliqii hadduu xaaskiisii xumaantaa ku sheego fawajaba alayhi calayhi kadibna uu ku waajibo xadulqadafka inoo iman doona baabulqadaf inoogu iman doona ee sideetanka jeedali aw itacziiru ama ay ku waajibtaba maaragtay tacsiir ama ciqaab aan ahayn xad oo ka sokaysa oo waa haddii shuruudaha dee hadhow loo shardiyi doono maqduufka laga waaye wa tuuliba bihi kadibna markaa la codsado cidda codsanaysan hadda waa iyadii ay xaaskiisii codsato in ninka ama xadkii looga fuliyo ama tacsiirtii iyo markaa ciqaabtii la mariyo falahu ninkii waxa u bannaan an yusqitahu inuu iska rido madkuurka xadka ah ama tacsiirtaa bilicaani dhaarahan inuu iskaga rida ayuu aq marka arrintani waxa weeye qofku markii uu qof qadfo oo zina uu ku sheego shareecadu waxay u waajibisay ninkaas hadduu markhaatiyo afara keeni waayo oo waxaa sheegayo caddaynaya in sideetan jeedo lagu dhufto kan markaa qadafka sameeyey si cirdigii loo ilaaliyo marka dariiqa keliya ee uga fakan karo in sideetanka jeeda lagu dhuftaa waa inuu markhaatiyo afara keeno taasa asalku ah waxaa laga soo reebay ninkii xaaskiisa arrintaa ku sheegay waayo dee arrintan hilaal ibnu umaya uu sheegay baa jiraysa ninkii gogashiisii waa la kharibay fasaadka intaa leeg baa dhacay nasabkiisii waxaa laga yaabaa in loo keeno dad aan markaa ubadkiisii ahayn markaa de xikmaddu waxay keensatay xukun u gaara in isaga la siiyo markaa xukunka u gaarkii waxa wey isagu dhaaro arrintiisa ku caddayn karo marka isaga laba maaragtay xujo ayaa la siiyey halka dadkii kale oo dhan xujo qura la siiyo afar markhaati inay keenaan isagu laakiin laba xujo ayuu arrintiisa ku caddayn karaa xujada koobaad waa markhaatiyadii afarta ahaa ee dadkaba kala sinaa xujada labaad waa inuu dhaarahan shanta ah uu maro markuu markaa intaa maro warkiisii waa u sugnaanaya laakiin haddana de waa xujo daciifa waa dhaara iyadii xadka laga oogi maayo saynu arki doonno ilaa iyo iyadana la yidhaahda haye ma dhaaranaysaa adiguna mise dee xadkaa lagugu qaadaa hadday markaa dhaaratay iyaduna saasay markaa iskaga difaacaysaayo xujadan licaanku ee dhaaraha ahi way ka daciifsan tahay tii markhaatiyada oo afartii markhaati hadday dee furaan halkaa de xadkii lagu oogi iyada maxaad isku difaacaysaa iyo sheekada markaasi markaa meesha de madhaar baad isku difaacaysaa iyo waxaasi iman maayaan haddii markhaatiyada ay sugnaadaan oo dad lagu kalsoon yahay ay noqdaan xadkii zinada iyaa iyada markaa lagu qaaday laakiin marka ay arrintu dhaartii un tahay oo zawjkii oo dhaartay un ay tahay xujadii baa daciifa sidaa daraaddeed mar walba iyada xadkii laga oogi maaye waa la eegi hadday dhaarato oo dhaarihii marto xadkii way ka badbaaday haddii kalena waa la xadaynay marka wuxuu wa uuliba bihi buu halkan ku yidhi eeg ninkan markuu licaanka sameeyey waa in ama xad ku waajibay ama tacziir taziirtu markaa waa markii xadka shuruudihiisii la waayo ayay tacziirtu waajibaysaa tacziirtuna waa laba tacziiru ta'diibin iyo tacziiru takdiibin marka waana inoo kala iman doonaan tacziiru ta'diib hadday tahay eh, licaan ma jiro ma licaanayo waa un laga oogaya maaratay tasiirtii maarata ciqaabtii waa la marinaya laakiin haddii tacsiirtu ay tacsiiru takdiib tahay markaa weeyaan marka uu xaq u leeyahay inuu licaan iskaga rido wuxuu yihi fain cufiya can dalika haddii arintaa laga saamaxo xadkii iyo tacsiirtii oo xaaskiisii aanay waxba dalbanin lagaba saamaxo tiraahdo waan kaa saamaxay waa dambaabtay ilaahay ha dhaafo aniguna waan iska kaa cafiyey lam yulaacin dhaarihii mari maayo muxuu u maraya lakin waa haddii aan ilma jirin weeyaan laakiin haddii ilma jiru doonaya ilmaha inuu iska gooyo de markaa iyadoo licaankii waa waa khasab ilan ilmihii si kale kagama hadhaye waqiila qiil wuxuu leeyahay lahu an yulaacina maya licaankii weli waa u furaya xataa haddii la saama walaysa bishay buu kuri sheekhu qiilkaasi macno male waayo licaanka ninkanigu isku badbaadinayay haddana badbaad mar hadii la saamaxay oo xadkii wuu ka badbaaday kol hadduu xadkii ka badbaaday wax u markaa u licaan ubadna aanu meeshii jirin uu iska goynayaa wuxuu u licaan markaa u maraa meesha ma yaalo wain lam yuaalab haddaan arrinkii la codsan walam yucfa saamaxaadina aanay dhicin gabadhii arrintii manay codsanoo may dacwoon oo may odhan xadkii hala iiga oogo doonto de waa arrintii waaba sheegtay lakiin xadkii iiga oogo may odhanin saamaxaadna may bixin faqad qiila qiil baale lahu an yulaacina way u khuurinaysaa way u aamusantahay hadday doonto hadhow bay ku kiciye inta aan markaa aanay ku soo kicin licaankii bilowgaba intuu markaa waxa weyaan isagu inuu markaa hawshii uu guto u yihaahdo arrintaasaan maaragtay waxa weeyaan jirta licaan baanan ka marayaa way u furan tahay oo isagoo laga codsanba waqiila waxaa kale oo layihi laysa lahu may uma furna wahuwa asaxu tan anasaxo badan waayo lacaanka wuu isku difaacaya hadhow markay ku kacdo oo ay arrintii codsato markaa hala yimaado markaa hala yimaado waayo licaanku sidiisa waa isdifaac ee ma aha ihbaat xujo markaa marka hore wax lagu sugaya maahe waa xujo isdifaac sidaa daraaddeed markii markaa isaga e, waa markii markaa dabcan de qadiyaddu nafyulwalad markii aanay ahayn nafyulwalad haddii ay tahay taa lafteeda waa difac baa la odhan karaayo dee nasab lagu xidhiirinayo iyuu iska difaacaya iska riixaya wuxuu yihi wain qadafahaa bizinaa hadduu xumaantii ku sheego wa miluhaa laa yuuau gabadhanina ay tahayba gabadh aan jimac ka suuragal ahayn waaba caruur saddex jir iyo afar jir iyo iyadioa ah, waxaan jimacba ka suuragal ahayn ayuu yihi zanad way zinaysatay buu yihi cuzira ninkan waa la ciqaabayaa walam yulaacin licaan halkan kama furna waayo tacsiirtiisu waa tacsiiru tadiibi tacsiiru takdiib maaha ninkan waynu ognahay inay beentii tahay boqol kiiba boqol ilmo yaroo shan jira maaragtay zanad ka suuragal ma aha ama saddex jira ama afar jira kolkaa inuu been sheegayo waynu ognahay kol haddaynu ognahay taciirta aynu taciirayna waxa weeyaanu idabdarada uu samaynayo ee ma aha in maaragtay been inuu been sheegayo in kale aynu maaratay raadinayna maaha beentiisa waynu ognahayba ninka marka haddii beenta la hubo ama inuu ru sheegay la og yahay ama ay u dhawdahay waa marka ay gabadhu markaa hore zina loogu ogaa marka hore zina loogu ogaa e, de ciddii markaa qadafta inay run sheegtay waa la og yahay oo ay arrintaa sheegaysa ay mar dhacday marka tacziirta la tacziiriya waa taiirt wa waad caytantay un baa loo taziiraya maaha qadaf cayda joojin baa laha caytami saasaa loo taziiraya marka labada xaalaba waxaa la odhanaya tacziirta waa tacziiru tadiib caydan un baa qofka maaragtay lagu edbinayaay kana inuu been sheegaya waa la ogyahay kan kalena dee inuu run sheegaya u badantaho wa hore waa kii jiray marka labadaa xaalay tadiib inta udhaxaysa weeyaan tacziiru takdiibkuna marka wixii suuragel yahay in ay markaa uu de run sheegayo wax haddana markhaati kacayana aynaan haynin inuu run sheegayaana ay suuragal tahay markaasaa waxaa la leeyahay haddii aanad keenin marka xadkiina aanu waajibin hadduu de waajibo de adkiibaaba waajibo tacsiiri meesha ma taalo laakiin marka xadkii aanu waajibin ee gabadhi ama ay addoon tahay ama aanay muslimadba ahayn ay gaalo tahay dee xadulqadafkii waajibi maayo ixsaankii meesha ka maqan laakin de inay zinaysatay waa suuragal ama ay majnuunaba tahay qof waalan iyo wixii lami kuwaa ay suuragal zinadu ka tahay laakiin aan ninkii loo xadaynin ayaa tacziirta la tacziiraya waxaa la yidhaahdaa tacziiru takdiibo waxa weeyaan waa beentahay baa laleeyahy waad iska hadlaysa haddii kale lahay haddii kale ilah baa saif soo ma fain lam yatuu fa ulaaika cinda allahi hum lkaadibuun marka waa laleeya ma haysatid soo maaha beenaalaa tahay deetana la taziiraya kaas weeyaan markaaka tacsiirtiisu ay tacziiru takdiib tahay wain qadafaha bizina wamiluhaa laa yuaw iyadoo kalena aan la wadinin cuzira uun waa la taziirin taziira tadiibin weeyi walam yulaacin licaan mari maayo fain qadafahaa wahiya zaaniyatun hadi wain qadafaha haddii uu qadfo wahiya zaaniyatun iyadoo zina lagu ogaa oo hore usugnaatay oo hore loo xadayba ayuu haddana mar dambe yaa zaniya ku yidhi ama waad buu ku yidhi waa arrin markaa xadkeedii lagama oogin ayuu mar labaad soo celiyey ama tii hore ha sheegayo ama ti cusub sheegayo mar walba cusira u waa la taziiraya oo dee sida inoo iman doonta insha allahu tacaala qofka mar haddii waxaan mar uun lagu ogaa inuu waxaan sameeyey oy sugnaatay weligii kama harayso si kastuu u wanaagsanaado si kastuu u toobad keeno oo qof fiican u noqdo haddana wixii calaamad bay ku noqotayoo mar dambe hadduu ataa qof qadfo taciir mooyaane xad ka waajibi maayo taciirtaa ka waajibaysaana taciiru tadiib unbay iska noqonaysaa waayo waxaan dee waa ogaado wax jiray buu ahaa cusira buu ku yidhi taciir uunbaa halkan ka furan walam yulaacin licaan halkan iyada ka suuragal ma aha calaa daahiri lmadhabi madhabka sida ka daahirka ah madhabka uu sheegayaana waa mukhtasarkii musani mukhtasarkii musani ayaa waxaa ku qoran walow kaanat imraatuhu maxduudatan fii zinan haddii hore xad loogu xaddu zina haddii mar hore gabadha lagu sameeyey faqadafahaa deetana uu qadfo bidalika zina aw zinan kaana fii gayri milki zinadaa ama zino kaleba uu ku qadfo cuzira waa la tacsiirayaa in alabat daalika haddii ay sidaa codsato walam yaltacin baa markaa kusii xigta walam yaltacin marka walam yaltacin halkay ku cadfan tahay daahirulmadhabka sheekhu uu sheegayaa waa inay ku cadfan tahay cusirada oo la odhanayo cusira walam yaltacin waa la tacsiirayaa elicaan ma marayo laakiin waxaa suuragala in lagu cadfo in alabat cuzira in alabat dalika walam yaltacim cuzira waa la tacziiri in alabat dalika haday iyadu codsato walam yaltacin oo aanu licaan marin haddii sidaa la yidhah maxaa loo fahmaya inuu licaankii bari karo haddii la yidhaahdo cuzira waa la tacziirayaa in alabat dalika hadday sidaa codsato walam yaltacin licaanse mari maayo markaana maxaa la fahmi inaan meeshan licaankii ka furnayn marka culamadii eh, maarata mukhtasarka markaad shuraaxdii aad eegto sheekhu sida adiga saa ufasira adiga arkaya xaawiga eh, iyo eh, muxuu ahaaye juwayni iyo waxay wada marayaan in walam yaltacintani ay tahay licaan ma marayo lakin waxaan isweydiinaya maxaa diidaya in dalabad lagu cadfo oo ay noqoto haddii ay haddii iyadu codsato isaguna aanu licaan marin oo markaa macnaheedu noqonaya licaankii wuu mari karaa waana sida umka waafaqsan oo iyagu waxay leeyihiin umkii iyo mukhtasarkii halkan waa iskhilaafsan yihin riwaayat rabiic iyo riwaayat lmusani iyaa iskhilaafsanoo umka isaga waxaa ku taalla walow kaanat madudata maxduudatan fii zinan uma qadafaha bidalika zina aw zinan kana fii gayri milkihi cuzira in alabat dalika in lam yaltacin in in alabad ay ku cadfantahay baa toos in alabad dalik hadday sidaa dalbato waa la tacziiri in lam yaltacin waa haddaanu marin marka maxa mesha ka cad inuu licaankii mari karo hadduu marana aan marka dee tan mukhtasarkana saa waaba loo fasiri karaa ma garanayo waxa ay u yidhaahdeen labadu way iskhilaafsan yihiin kolley waxbaa u muuqda aanan hadda arkaynin aahirulmadhabka marka waa mukhtasarka musaniya saas weeyaan tacziirtani maadaama ay tacziiru ta'diibin tahay waa khasab licaanna lagagama badbaadi karo saasa markaa madhabkuna muctamadkuna waa sidaa muctamadkuna waa sidaa laakiin de qolo kale odhanaysa markaa qawleyn gelinaysa iyo qolo odhanaysa laba xaaladoha laga kala dhiga iyo wax badan baa meesha jira laakiin muctamadkiisa sheekheynka iyo waxaaso dha marayaa waa sidaa daahirka mukhtasarka ay culamadu ku sharaxeen oo ah walam yaltacintu inay cusiro ku cadfan tahay oo waa la tacsiirayaa licaan ma marayo oo licaan halkan kama furna ay tahay xaggii qiyaaska marka la eegana way iska noqon karaysaa oo halkan de tasdiiqii baa meeshaya ninkan inuu de sheegayo waa tii hore arrintan u caddaatay ee hore loo ogaa imika tiibuu ku caayaya marka de waxay keensanaysaa un tacsiire xad kolleyba ma keensanayso kole haddaanay xad keensanaynin eh, ninkanna inuu run sheegayo inuu been sheegayo kala hubsada aanay meesha ool oo inuu run sheegayo dee hore loo ogaa waxay leeyihin meesha waxa yaalla waa tacziiru taadiib waxay arrintu lamid tahay tii la ogaa inaanay maaratay eh, inuu been ka sheegayo tii la ogaa ayuunbay tani kala la mid tahay wuxuu yihi wain qadafa imra'atahu haweenadiisii hadduu qadfo oo walam yulaacin licaankii aanu marin oo faxudda la xado uma qadafaha haaniyan mar labaad haddana uu qadfo cusira waa la tacziraayo walam yulaacin halkana iyadana licaan kama furna waayo iyaduna waxa weeyaan kadibkiisaa hore loo soo ogaaday waa kadibuhu macluumt maaratay macluumkiiba iyadana lafteeda la gelinaya qof waxay leeyihiin culamadu haddii uu qof qof kale qadfo xadulqadaf deetana laga oogo isagii markuu markhaatiyadii keeni waayo hadduu mar labaad qadfo macna ma samaynay waa la tacsiiraya un wuu caytamayaa uune waa tii ogaa inuu waxaan iska yidhaahdo oo qofkan marka horeba waa tii ogaa inuu been ka sheegay soo ma imikana waa beentii uuna waxba xad uma baahna baa waayo taa hore marka lagaaga gooyo lagu garaaco sideetankiyo lagu dhufta adigiina beri lagu diro hadhow talo hadduu haddana wixii soo celiyo sidii oo kale kuuma dhibayso sidii ay bilowgii ku dhibaysay kuu dhibi mayso haddana maadaama ay kollayba cay tahay waa la tacsiiraya marka xaaskiisiina waa saas oo kale haddii uu qadfay licaankiina uu ka joogsaday oo uu dhaartii mari waayey xadkii baa lagu laga oogi markii xadkii laga oogo de wixii dambe qofkii hore u qadfay qof qadfaya unbuu noqonayaayo tacziirun baa ka waajibi tacsiirtaasina tacsiiru taadiib bay noqonaysaa liuhuuri kadibii wuxuu la qofkii aan markaa de waxa weyaan zinadu aanay ka suuragal ahayn kale maadaama isaga been lagu ogaa hore uu been qofkan uga sheegay iminkana waa beentiisii un baa laleeyahay baa wain qadafaha hadduu qadfay wantafaa can waladihaa oo waladkeediina uu markaa yidhaahdo maan dhalin aanu iska gooyo iska reebo iska anfiyo laacana licaankii wuu maraya oo markaa dee waladkiina saasu markaa isagana uu isaga anfiyayaa oo qadfiguna waa maaragtay waa sabab licaanka loo galo nafyul waladkuna isaguna waa sabab kale oo keensada licaanka keensada hilaal ibn umayana dee qisadiisu saasaabay ahaydo ilmahana waa kii iska anfiyey maaragtay waxa weeyaan ninkii shariik ibn ibni saxmaa waa kii ku ku markaa ganay markii dambe waa tii markaa dee maaragtay ilmihii oo nabigaa sii sheegayba aleyhi isalaatu wasalaam hadday isagoo qaabkaasoo saasa dhasho yani isagaa run sheegayayba maarata nabigu sii ishaaray aleyhi isalaatu wasalaam oo yani kii kale da ilmo u ku kii ilmo u bay markaa dhashay deetana nabigu wuxu law kaana lawlaa kitaab ullaahi lakaana lii walaha shanu aniga iyada arrin baana dhex mari lahaa haddaan kitaabka ilahay lakin kitaabka ilaahay baa de meesha kitaabka ilaahay wuxuu sheegayaa haddaan afar markhaati loo haynin iyadiina ay ka dhaaratay waxba laguma le hataa way lama odhan karo way zinaysatay lama odhan karo hadda nabigu wuu og yahay alayhi wasalaam in ila isaga horeba maaratay loogu sii maaratay usii ogaaday markii dambe sidii ay noqotayna de hoobsadayba inuu ninkani ruu sheegayay laakin de haddana maadaama ilan xeer baa laynoo dejiyeen dadkii maaratay nabigii markastayna lama joogayo aleyhi salaatu wasalaam wixii isaga markaa de wayigi loogu sheegay dadkii kale loogu sheegi maayo xeer guud markaa oo nebiguna alayh sala dadka uu ku dhaqo markii isagu uu dhinto kadibna dadkii ay ku dhaqanto iyaa markaa laynoo samaynayaayo waa xeerkaa la maraya kitaabka ilaahi subxaana wa tacala jeexay wain qadafahaa buu yidhi hadduu qadfo oo wantafaa can xamlihaa waxa ay caloosha ku sido uu iska reebuu yidhahda anigu ma dhalin falahu an yulaacina inu licaano xaq buu uleeyahay walahu waxaa kaloo u banaan an yuakhira ilaa uu sugo ilaa an tadaca ilaa inta ay umulayso inuu sugana iyadana xaq buu markuu licaankii marayo ayaa waxaa laga rabaa inuu ilmihiina raaciyo marka ilmihiina waxay leeyihin imika lama hubo kulli masladu waana inagu soo noqon doontaa markaynu ka hadlayno licaanka mxuu ahay nafyilwaladka ama maarata ilmaha lagugu abtirinayo mar dambe ma anfiyi kartaa markaynu ka hadlayno waa inagu soo noqon doontaa insha allahu wain intafaa can waladiha haddii ilmaheeda uu iska anfiyo oo waqaala uu yidhaahdo waiaki fulaanu bishubha wau shubha kugu dhacay mid baa si qaldan kuugu tegey maaha zina waa zina mu odhan mid baa kugu khaldamay buu yidhi ilmahana anigu ma dhalina ninkaa kugu khaldamay iyaa markaa xaggiisa uu ka socdaa hadii uu sidaa yidhaahdo ninkiina uu rumeeyo wey kii uu lahaa uu kugu khaldamayna waa runtii uu yidhahdo arrintaas way jirtay oo khaladkaasi u dhacay ayuu isagiina yidhi de mar saas tahay ilmihii dee labadoodaba mar hadduu suuragel yahay in ay maaragtay xaggiisa ka socdo curida alwaladu cala alqaaifi ama cala alkaafati saqo waxaa loo bandhigayaa ilmihii kuwii hidasooca ahaa ama d n agi baa laga qaadaya walam yulaacin licaan halkan kama furna linafyi si uu anfiyo waayo dee qadaf meeshii ma yaalo muu qadfina qalad baa dhacay buu leya xumaan baa dhacday ma laha waladkiina dee waxa weeye ariiq kale oo sharcigo loo maro iyaa jiro kol hadday labadii qof ay suuragal ka tahay waxaa la sameynayaa markaa kiyaafadii iyaa lagu kala baxaya wain qaala hadduu yidhaahdo huwa min fulaanin hebel baa dhalay waqad zanaa biki zinaanu kaaga dhalay wa anti mukrahatun lakin adigu waad qasbanayd oo uu kuxoogay hadda markaa iyadii uu beri yeelay soo maha wuxuu yihi hebel baa ku xoogay oo markaa waxa weeyaan ilmahan kaa dhalay anigu ma dhalin fa fiihi qowlaan meeshan laba qowl baa ku sugan asaxuhumaa kooda sixada badani waxa weeye anahu yulaacinu linafyihi wuu licaan buu u gelayaa si uu markaa ilmahan u gooyo maaha idinmu qadfin iyadii kol haduu yidhi waad qasbanayd dee zinaba iyadii laguma laha qadafna wixii ma noqonaya iyada uu qadfe kaa kalu ninkaa kale wuu qadfay isaga oo dee ninkaa kale isaga arrimihii qadafka maarata wixii ka jiray baa ka maraya laakiin iyada muu qadfin aayadda qur-aankiina waladiina yarmuuna aswaajahum bay ninka xaaskiisa qadfa ninkani markaa xaaskiisii muu qadfin kol haddaanu qadfin ilmihiina aanu cid aabbo u noqon karta oo kala sheegin ila ninka waa kan zina ku sheegay zinana aabbo laguma noqdo soo cid kaloo aabbo u noqon karta muu sheegin nasabkiisiina wuu ka goynayaa ilmaha yari markaa sidaa kagama hadhayo sheegasho keliya hataa hadday islaamtu ku raacdo oy waa runtii tidhaahdo qaladkaasaa dhacay oo ilmahan isagu muu dhalina kaasaa dhalay warkaasi ma shaqaynayo oo waxay labadoodu isku raacaan ilmaha yar nasabkiisa ma khusayso waayo qof saddexaad isagu waxaad labadiina isku waafaqdeen dee qof kale waxba ku waajibi maayo soo ma marka ilmahani xaq buu kuleeyahay nasabkii waxa dariiqa keliyau kaga hari karaa waa inuu licaankii maro marka sida asaxa ah licaankii ayuu maraya laakiin halkan ma aha lilqadfi maahee waxa weeyaan waa litaa waa litacaduri nafyihi bigayri licaab waddo kale oo ilmahan uu og yahay inaanu dhalin uu iskaga jari karo ayaan jirinba ilmihii inaanu dhalin wuu og yahay de markaa qaabku iskaga jari marka qawlka kale isagu wuxuu leeyahay dee ramyi bay aayaddu sheeg waladiina yarmuuna aswaajahum qadaf bay sheegtay haddanu qadfin licaankii ma wuxuu yihi wain qadafa zawjatahu buu yihi hadduu xaaskiisii qadfo bizinan zina ku qadfo adaafahu ilaa maa qabla nikaax uu u tiiriyey guurka ka hor guurka ka hor bay xumaan soo samaysay buuri walam yakun hunaaka waladu ilmo isaga markaa hadda iska goynayaana aanu jirin lam yulaacin meesha lecan kama furna gabadh ajnabiya nin qadfay unbuu noqonaya gabadh ajnabiya ninkii qadfaana dee halkii qadafku lahaa unbuu hadduu afar markhaati keeni waayo waa la garaacaya marka kol hadduu yidhi intaanaan isguursanba ayay xumaantaa samaysay maxaa kuu kalifay ma ilmo waxaa hadda jira aad inaan markaa laguga abtirinoo meesha yaalla dee mayana sheegay afar markhaati keen baa afar markhaati keen mar haddaan meeshii walad jirin aad iska hadduu keeni waayo waa adkii u weeye wain kaana hunaaka waladun haddii ilma uu jiro oo ilmahaasina ay suuragal tahay in isaga loogu abtiriyo oo say suuragal unoqonaysaa yani markii uu guursaday lix bilood kadib bay dhashay lix bilood kadib iyay dhashay markaa de waa suuragal oo haddaan haddaanu hadal de waa ilmihiisii baa la odhanaya kol hadduu lix bilood meherkii laga joogo iyo imkaanuliqaai inay kulmaan waktigii ay suuragal ahayd lix bilood laga joogo waa ilmihiisii baa laleeyahy ariiqa keliyu iskaga jari karana waa licaanka haddaba faqad qiila laa faqad qiila laa yulaacinu qiil baa wuxuu leeyahay licaan ma gelayo oo maxaanu u gelayn dee uu ku qadfayo marka uu leeyahay way gashay xaasba umay ahayn gabarh ajnabiya bay ahayd dee gabadh ajnabiya qofkii qadfaana xadkaa laga oogaayey ma dhaar iskagama difaaco waqiila waxaa la yihi yulaacinu maya licaankiiyo dhaartiibuu marayaa wahuwa asaxu ayuu sheeku isagu yihi kanaa sixo badan buu yihi kanaa sixo badan maxaa aanu isagu dhalin ma jirto aan sidaa ahayn laakiin culammadu waxay rajaxayaan kaa hore waxay leeyihin meeshan licaan kama furno sababtuna waxa weeye isaga maxaa baddaa geliyey way iga horreysay zinadu maxaa ku kalifay miyuu yidhahdun xumaan bay samaysay ilmahan aanuma dhalin xumaantaas ku dhashay waktiga xumaanta samaysay maaa kaa galay adiga haddaad adigu waktigaa tidhi adigiibaa fogeeyey oo arrintii ka dhigay iyadoon zawjaba ku ahayn oo ajnabinimadii adigiibaa isgeliyey markaa waad qaldantaye waxa kuu furan inaad mar labaad ku celiso aad tidhaahdo maaratay waxa weeyaan adigoon wakti sheegin xumaan bay samaysay xaaskaygii xumaan bay samaysay inaad tirahd saas markaa qadaf cusub aad la timaadid deetana markaa dee licaankii aad sidaa ku martid lakin tiraahdo intaanan guursan bay samaysay kaa licaan ku geli maysid ila waladiina yarmuuna aswaajahum taalla ilmahana dariiq kale ood iskaga anfidaa jirayo waa inaad qadafkaaga mulaq ka dhigdo aad ka dayso taasina waxa weeyaan waa ka horreysay nikaaxa ka waran haddii qadafku uu ka dambeeyo nikaaxa taasuu ka hadlaya wuxuu yihi waa in yani nikaaxi oo dhammaaday uu qadfo waa in abaanaha hadday baa-ina ka noqoto oo ay kala tagaan wa qadafaha kadib uu qadfo iyadoon hadda zawjaba uu ahayn bizinan zina uu ku qadfo adaafahu ilaa xaali nikaax uu leeyahay waktigii guurkuu dhacay intii aan qabay iyay xumaan samaysay hadduu yidhaahdo kala qaado fain lam yakun hunaaka waladu ilma uu iska jarayaa hadaanu jirin xudda walam yuraacin xadka ayuunbaa laga oogi licaanna la gelin dhaar isku difaaci maayo sababto waa maxay waktigan uu qadfayo ajnabi bay ka tahay maxaa ku kalifay inuu qadfo hadda ra waxa maaha isku gogol maaha waa gabadha xaqanaas ee aanay shaqo isku lahayn ubad uu iska jarayaana meeshii ma jiraan waa edabdara un waa markaa uu uqadfaa wain kaana hunaaka waladu haddii ilma uu jiro munfasilun soo dhashay oo uu doonayo inuu iska anfiyo laacana linafyihi de markaa waan ka yeelina inuu licaankii iyo dhaarti mare waxaan leenahay wuu ku qasban yahay ilmo aanu dhalin hadii loogu abtirinayo inuu sidan sameeyo waa ku qasbanya wain kaana hunaaka xamlun haddii uur jiro ilm maarata ada iska goynaya ma ji lakin uur baa jira lam yanfasil aan weli soo dhalan faqad qiila waxaa la yihi laa yulaacinu xataa yanfasila yani qowla waaxidan waa laba ariiqo ariiqa waxay leedahay ilaa ilmahaasi dhasho licaan uma furna waayo hadda zawjo uma aha in ilma meeshan dhalan hallayska sugo horta ilmiyaa aqiiqoobo markaa kadib ayuu hadduu lecaan maraya maraya qoladaas markaa qawla waaxidan ba ka dhigaya wa qiila ariiqa labaad wuxuu leeya mayane fiihi qowlaani masalada laba qowl ayaa imaamu shaafici raxmat ullaahi tacaala calayhi uu oo qowl leeyahay licaan geli maayo hadda geli maayo wax licaana waayo ma hubno inuu meeshii ilmo jiro qowlka muctamadka laakiin uu yahay mayane waa uu licaankii gelayaa لأنa الحملa يعlamu والحمل maعluم عalى الذي rajaح wy sida raajixa a alxamlu yuclamu xamliga waa la sii ogaadaa inta aanu dhalanin waa la sii ogaadaa in la yidhaahdo inay iska calow intaa dhici kartana de waa waa wax suuragala markaas yani ixtimaalka fog laga hadlo laakiin de wa wax iska naadira in maaragtay waxa weeyaan gabadhiioo la moodayo inay uur oo haddana ay waa iska arrin iska naadir wuxuu yihi musanifku raximah llahu tacaala wain qadafa hadduu qadfo arbaca niswatin afar dumaroo uu qabay laacana arbaca maraatin de afar licaan ayuu dee gelaya mid walba licaan u gaara ayuu ula imanaya fain kaana bikalimatin waaxida haddii markii uu qadfayey uu erey qura u isticmaalay afartii dhuba zunaad baa tihiin buu yihi bikalimatin waaxida watashaaxaxna fi lbudaa'ati ama fi lbidaayati sida musada qaar qoraya waxaanay isku qabsadeen aniga ha ii licaano horta iyo aniga halay afartaba licaankii wuu maraya laakiin teebaa lagu bilaabi hadday mid walba tala aniga halaygu bilaabo uqrica baynahuna waa loo qori tuuraya fain badaa alxaakimu xaakimku hadduu iskaga bilaabo un bilicaani waaxidatin hadduu isagu uri tartiibiyo heblaay aduu kaalay licaankii la isagoo min gayri qurcatin aan uqori tuurin jaaza iska banaan maxaa yeeley qof waliba xaqiisii wuu helaya afartooda mid waliba ti doona wa lagu bilaabe mid waliba xaqeedii way helaysa wain waia mraatan qof dumar ah haddii uu jimaaco fii nikaaxin faasidin iyadoo guurku uu faasid yahay nikaax faasid bilaaweli buu ku guursaday isagoo bilaaweli ku qabay iyuu jimaacay fa atat biwaladin markaasay ilma dhasha fantafaa canhu markaasuu iska gooyu yihi anigu ma dhalin laacana kaasina licaankii wuu maraya oo licaanku kuma gaar aha buu kuleeyahay guurkii saxiixa ahaa ee kii faasidka ahaana <clears throat> waa lamidoo haddii welad jiro haddii walad jiro licaankii wuu la iman oo wuu marayaa waayahay amaa haddii aanu licaan jirin haddii aanu welad jirin nikaaxiina markaa dee uu faasid yahay isaguna uu og yahay nikaaxi inuu fasahaaday isagiina uu og yahay guurkooda inaanay waxba ka jirin hadduu qadfo de waxa weeyaan waa waa xadkii ah afartii markhaati haduu keeni waayo xataa waxay culamadu rajaxayaan haddii uu fasaadu nikaaxa ka jaahil ahaa oo uu xaweenadiisii moodayey uu qadfo kadibna guurkii un dib loogu noqdo fasid uu noqdo markaana licaan iskuma difaaci karo waayo zawja ayuunbay de aayaddu ku timi kana zawj maaha walicaanu buu yidhi haddaba intaa waa lagaga baxay yaa licaan mari karaya iyo yaan mari karaynin licaankiiba haddaba la gelaya dhaarihii an yamurahu lxaakimu waa in xaakimku uu fara liyaquula si uu yihaahdo ama an yaquula inuu yihahdo arbaca maraatin afar jeer buu wuxuu ashhadu bilaahi ilaahay waxaan ugu dhaaranayaa inii la min asaadiqiina fii ma ramaytuha bihi min azinaa inaan run ku sheegayo waxa aan ku ganay ee aan ku sheegay oo zinadaa ah. afar jeer busaa odhanaya wa yusamiha gabadhi u magacaabaya in kaanat ghaa'ibatan hadday maqan tahay heblaya wixii aan ku sheegay aan run ku sheegayo wa yushiiru ilayha fartuu ku fiiqaya in kaanat xaadiratan hadday joogto xaaska iyaga tan a buu odhanaya waqiila qiil baa sii adkaynayoo leh yajmacu bayna alismi waalishaarati xaaskayga heblaaye hebel ee tan a ah. saasuu odhanayaa iyo iilkaasi lakin waa le gol di farta ku fiiqe waxba heblaaye hebeeshii looma baahno de way soocan tahay wayaquulu fi lkhaamisati marshanaadka wuxuu odhanayaa wacalaya lacnat llaahi lacnada ilaahay korkayga ha ahaato in kuntu min alkaadibiina kuwa beenta sheegay ku jiro yani arintaa waxa aan ku ganay fain kaana hunaaka nasabun haddii meeshaa nasab jiro uu iska anfiyayo ilmo uu iska anfiyaya hadduu jiro dakarahu fii kuli maratin shanta dhaarood mar kastaba wuu raacinaya ilmahaana anigu aanan dhalin ayuu odhanaya wain qadafahaa bizanyatayni ama bizinaa labadaba waa caadi hadduu ku gano laba zino labadiiba dakarahumaa fi licaan markuu dhaaranayo labadiiba uu sheegay labadiiba inaan run sheegay buu odhan fa idaa laacana ninkaasi markii lacaankiisu dhamaado saqaa canhu lxaddu xadkii ayaa ka dhacaya yani fa shahaadatu axadihim baa layihi midkii markhaatigiisu waa inuu sidan sameeyo marka qof markhaatiya keensaday oo kale ayuu dee noqonaya markhaatiguna dee warkaagiibuu rumayn jiray wantafaa canhu nasabu ilmihiina saasaa lagaga anfiyayaa maxaa yeele xadiidkii ibn umaya waxa ku sugnayd in ilmihii laga anfiyey oo hooyadii la raaciyey wawajaba calayhaa xaddu zinaa gabadhiina waxaa ku waajibaya xadkii zinada liqowlihi tacaala wayadra'u canha alcadaaba iyada waxa cadaabta ka adaabta la shegay wa maay waa jeedalkii iyo maarata xadkii iyada xadkii waxaa ka difaacaya baa layidhi oo goormu xadku ku waajibay dee waxaad halkaa ka fahatay markaa markii isagu uu dhaarihiisa maray in iyada xadkii uu ku waajibay oo hadda ay u baahan tahay inay iska difaacdo wa baanat minhu ninkiina baa-inay ka noqotay oo guurkoodii halkaasuu ku dumay weliba waxarumat cala ta'biidi si abadiyana xaaraan bay uga noqotay shantaa xukun ayaa isaga ka dhacay suquuط اlxaddi canhu ayaa lacaankiisa ku xidhan suquuط اlxaddi canhu intifaau الnasb wujuub اlxaddi calayha baynuunatuha minhu wa taxriimuha cala الta'biid weligii ma guursan karo shantaa xukun ayaa waxay ka dhalanayaan markii uu dhaarta shanaad uu maro wain kaana qad sama zaaniya qofkan maaragtay zaaniga ee gabadha xumaanta ku sameeyey haddii uu magacaabay markii uu qadfayey iyada oo hebel baa maaragtay waxaa kugu sameeyey uu yihi wadakarahu fi licaan markan uu dhaaranayeyna isagiina uu sheegay oo uu yidhi waxaan ilaahay ugu dhaaranayaa inaan run ku sheegayo waxa aan ku ganay xaaskayga tan ah iyo hebel hebel inaan run ku sheegayo wadakarahu fi licaani licaankana uu ku sheegay saqaa maa wajaba calayhi min xaddihi xadkii uu ninkani ku yeelan lahaana isna waa raacaya labadii xad waa dhacayaan gabadhiina loo xadi maayo ninkiina loo xadi maayo wain lam yusami haddaanu ninka magacaabin oo ninka raacina iyadubu ka dhaartay iyadubu markaa u dhaartay fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan axaduhumaa midi uu leeyahay yasqutu canhu xaddu xadkiisiina kol haddii gabadhiiba aan imika loo xadaynay ninkii u arintii ku dhaartay de ilan wuxuu waaqica keliya dhacdo keliyay ahayd dhacdadii inuu markaa runku sheegayey iyay dhaartiisu sheegtay sidaa daraadeed xad looguma le wathani ka labaad wuxuu leey laa yasqudu sidaa ku dhici maayo yeelay dee ninkani xaq buu isaguna dhaartiina lama raacinin markaa waa inda isagii la magacaabo oo dhaartiin isagiina qof loo dhaartay waa inuu noqdo markaa haddaba de haddii dhaartii dhamaatay oo shantii dhaarood gabadhii u maray oo sidaa xadkeedi laga dib dana ninkii dacwad soo ogu yihahdo aniga isagiina mar labaad inu dhaartay noqonaysa lama odhanay waa lagu xadayaana dhaartii ku sooceyey waqiila qiil baale in kaana licaanu fii nikaaxin faasidin licaanku hadduu nikaax faasida dhexdii dhacay lam taxrum cala ta'biidi si abadii xaaraan u noqon mayso waayo meeshii marka horeba guur ma jirin walaysa bishayin warkaasi war soconaya maaha maxaa laa sabiila laka alayha markii lacaankii u dhacay ayuu nebigu ku yidhi wada dambe oo kaaga furani gabadhaa ma jirto marka lacaankii baana laga ratibay kol haddii kuna ay lacaankii marayaan dee lacaankaa tan watee ama guurkoodu sax ha noqdo ama yaanu sax noqon waa isku mid walilmar'ati gabadhii waxaa u furan haddaba markii ninkii licaankiisii dhammaado an tulaacina inay iyaduna licaankii marto dhaaraheedii maxay u dhaaranaysaa iyadu lidar'i lxaddi canhaa si ay isaga difaacdo ciqaabta iyo xadka fayamuru alxaakimu xaakimkaa faraya an taquula arbaca maraatin afar goor inay tidhaahdo ashhadu billaahi inahu la min alkaadibiina fi ma ramaanii bi ilaahay waxaan ugu dhaaranayaa inuu beenaale ku yahay waxaa uu igu sheegay ee markaa zinada ah wafi lkhamiisati taquul marshanaadka waxay odhanaysaa wacalaya gadab ullahi in kaana min asaadiqiina hadii uu run sheegayo cadhada ilaahay korkayga ha ahaato oo halkii lacnada iyadu adab bay isticmaalaysaa tanaana ka culus baa layidhi ka culus carada ilaahay baa ka culus lacnadiisa lacnadu waa in naxariistii lagaa dheereeyo uun cadhaduna waxa wey cadhadii ku dhacday wayn qadabku marka qofka cadhadii ilahay ku dhacday dee naxariisna laga fogeey ciqaab iyo cadaab iyo balaayana ku dhacday markaa adabkaa ka weyn maxaa saa loo yihi waaa la yidhi waxaa loo yihi dee iyada arrinta lagu isagu isaga wixiisu waa qadaf iyada waxeediina waa zina zinadii baa ka culus qadafka marka maadaama ficilka iyada lagu tuhmayo warka isagu uu uu ka culus yahay dhaar ka culus dhaartiisii iyaa iyadana la marinaya markaa aqladkaasi ayaa markaa iyada lagu waa maarata lagu waajibay ina inay tiraahdo wuxuu yihi fa idaa laacanat markay iyaduna dhaarteedii marto saqata canha alxaddu xadkii baa ka dhacaya wa in ubdila haddii lagu bedelo lafdu shahaadati ereyga ashahaada ashhadu bilaahida bilxalifi axlifu bilaahi haddii lagu bedelo aw ilqasami ama uqsimu bilaahi markaa ficrabiga lagu dhaaranayo wey uqsimu bilaahi ama axlifu bilaahi halkii ashhadu ahayd haddii lagu bedelo faqad qiila qiil baa wuxuu leeyahay yajuuzu way banaan tahay maxaa yeelay de arrintan dhaar ashhadu bilahi d halkan dhaar bay ahayd marka axlifu bilahi iyo uqsimu bilaahina waa macnihii oo kale u wa qiila waxaa la yidhi waa muctamadke laa ma banaana isku macnaba ha ahaadaan markii afcarabi lagu dhaaran sidii ilaahay sheegay baa loo maraya waxba laga bedeli maayo korda a afcarabigii tahay laakin de afafkii kale de haddaanay ashhadudii iyo maaratay aanay kala lahayn dee waxaan ku dhaaranaya dhaartii caadiga un baa la marinaya wuxuu yihi wain abdelad hadday gabadhu ku bedesho lafda alghadabi halkii markaa cadhada ilaahay ahayd bilacnati ay nacdal ku bedesho oy facalaya lacnatulahi tirada halkii calaya adabulahi ka odhan lahayd lam yajuz ma ansaxayso dhaartidaasi dhaar dhamaystirantay ma noqonayso sababtoo ah dee cuslayd baa iyada laga rabay tii markaa fududayd iyay ku jawaabtay laga yeeli maayo wain ubdila zawju ama ay ku dhaaratay dhe wain ubdila zawju zawj wain abdela zawju ninku haddii uu ku bedelo allacnata biladabi lacnadii hadduu adab ku bedelo oo halkii uu calaya lacnatulahi odhan lahaa calaya adabullaahi uu yidhaha faqad qiila qiil baa halkii yidhi yajuus way tii cuslayd ayuu daw gudbay markaa way banaantahay bay qiilkaasi u wa qiila waxaa la yidhi muctamadkii laa yajuusu ma banaana itibaacan lilafdi alaaya lafdigii aayadda sidiisa haloo raaca buuli kani wuxuu lehy lafdigii aayadda sideedaha loo raaco xikmad kale oo aynaan ogeyn isna intan inagu aynu malaysanay laakiin xikmad kale oo rabbaanina meesha ku jirto iyaaba dhici kartee lafdigii waa inuu sidiisa u mariyo kaasina saasuu le wain qudima hadii la hormariyo lafdu lacnati lafdiga lacnada haddii la horeysiiyo oo afartii kaleo aan dhammaan wa calaya lacnatullahidii uu keeno awil adabi ama iyadu wa calaya adabullahidii ay keento iyadoon afartii horeba soo marin cala shahaadati shahaadaadka haddii laga soo horreysiiyo waa yahay ama dee tii u dambeysayba laga horreysiiyo oo calaya gadab llahi in kuntu min asaadiqiin ashhadu biاllahi inii lamin asaadiqiin maarata e, e, inahu lamin alkaadibiina fi ma ramaani bi ay markaasaa tiraahdo oo qadabkii ay horreysiiso ama isagu lacnadii horreysiiyo lam yajuz asixi maayo maxaa sidii aayadda waa la khilaafa wlkhaamisata bay aayad u laga dhigo markii tii shanaad ashhadii shanaad la raaciyo ayaa markaa iyada lala imanaya wa qiila qiil baa le may waa iska ansaxaysaa waayo waxaa la doonayaa waa in shantaa dhaarood la helo shantiina waa la helay laakin wuxu uhi walawalu asaxu awalka ayaa sixa badan oo lafdigii aayadda waafaqsan wain laacanat ilmar'atu qabla rajul hadii gabadho ay dhaarato ninkiion weli dhaaranba lam yuctada bi waxayda la tirsan maayo waayo dee waa tmaarata isqaau shay qabla wujuubihi wa qabla hubuutihi laa yumkin laa yasixu isqaau shay qabla hubuuti weli ciqaabtiba laguma yeelane maxay ka dhaaranaysa halkaa wuxuu kaga baxay markaa waxyaalihii shardiga u ahaa licaanka iyo waxyaalihii waajibka u ahaa halkaasaa lagaga baxay waxaa imika la gelayaa mustaxabaadki waxyaalaha ay fiican tahay in dhaarahan la raaciyo wlmustaxabu sida fiicani an yatalaacanaa waa inay licaan dhaarihii maraan min qiyaamin sarajoog ay ka maraan iyagoo ninkuna taagan yahay gabdhuna taagan tahay ila in uh, dad baa imanaya oo dadkaasi oo wada arkaya inay markaa dhaartii maraan baan doonay faidaa balaga rajulu ila lacnati ninku markuu soo gaadho calaya lacnatullaahidii aw balagat ilmaratu ila ladabi ama iyadoo ay soo gaadho calaya qadabullaahidii ay soo gaadho ustuxiba waxa fiican an yaquula alxaakimu xaakimku inuu yidhaahdo inahaa muujibatu lilcadaabi ama itaqi illaah war muujibatu lilcadaab waa tii shanaad waa tii u dambeysay waa tii wa cadaabu dunyaa ciqaabta adduuniyo ayaa ahwanu min cadaabi alaakhira cadaabta aakhira ka fudud sideetan jeedal baanu kugu dhufanaynaa ama iyadii waa ohanaya boqol jeedal baa lagugu dhufanaya ama dhagax baa lagugu dilaya laakiin cadaabtii ilaahay oo maaratay waxa weyaan khaalidiina fiiha ah ayaa dambayse ka joog wayamuru wayamura rajulan wa an yamura rajulan baa la sunneeyaa uu nin faro an yadaca alyada calaa famihi inuu ninka gacanta afka ka marshanaadka wayamura mraatan gabadhna uu xaakimku an tadaca lyada calaa famiha in iyada marka shanaadka afka gacanta laga saaro ka joog ka joog waa tii shanaad waa tii udambeysay marka laleeyahay isagu uu markaa san u wacdiyayo ayaa markaa qofkaa kalena uu gacanta afka ka saaray waliba agga dambe inuu kaga yimaado iyay sheegayaan culamadu xadii markaa qawi ahayn ama riwaaya qawi ahayn xadiid ku jirta iyaa tilmaamaysa inuu nabigu alayh salatu salaam uu markaa nin ku lahaa mxuu ahaa hilaal ibn umaya gaan gacanta afka ka saar fain abayaa hadday iska diidaan oo wat maarata ay ku adkaystaan dhaartii tarakahuma iska daynaya de dhaartaan wayulaacinu baynahumaa wuxuu ku dhaarinayaa bixadrati jamaacatin meel kooxi joogto aqaluhum arbacatun afar ugu afar qof meel ay ugu yar afar qof baa ugu loo keenaya o si markaa eh, weliba inay dadka magaca iyo dadka wanaagsan noqdaan si ay markaa arrinta loo weyneeyo loo cusleeyo yaa wanaagsan wayulaacanu wayulaacinu baynahuma wuxuu dhaarinayaa bacda alcasri salaad casr dabadeed weliba maalin jimcaa baa sii fiican si taklida loo sii adkeeyo wain kaana bimakata haddii maka la joogo laacana baynahumaa wuxuu ku dhaarinayaa bayna arukni waalmaqaam rukniga xajarulaswadka iyo maqaamu ibraahiimka dhexdooda ayuu ku dhaarinaya marka waa weyaan sii adag ashrafubiqac bay culamadu ku sheegeen meelaha ugu sharafta badan kacbada dhexdeedun baa ka sharaf badan kacbada dhexdeediina waa beytkii ilaahayo waa laga maarata ixtiraamaya baa la yidhi kacbadii waa laga ixtiraamaya in lala dhexgalo marka halkaa ha joogaan wain kaana bilmadiinati madiina haddii la joogo fa cinda mimberi nabiyi sala allahu alayh waala ali wasalam mimberka nabiga agtiisa waaba halka maarata riwaayadka qaarkood ay tilmaamayaan hilaal ibnu umaya inuu nebigu alayhi wain kaana bibeyt اlmaqdis bayt اlmaqdis haddii la joogo fa cinda sakra halka markaa waxa weeyaan sakrada la yidhaahdo waa sawirkan inta badan dadka loo soo dhigay aynu aragno ee qubada leh waa sakradii halkaa waa biqaacda masjid aqsaha halka ugu sharaf badane halkaa ayaa la joojinaya wain kaana fii gayriha min albilaad dhulka kale haddii la joogo fa fi ljawaamici masjid jaamaca ayaa la ysugu imanaya cinda almimbari mimbarka agtiisa weliba aw cala lmimbari ama mimbarka yaaba la saarayaa oo la fuushiinayaa isagaana sii fiicanba in mimbarkaba la saaro iyaa kasii fiican wain kaana axaduhumaa junuban labada mid hadaba haddii uu janaabo qabo masaajidka aanu soo geli karin ama iyadiba ay dee dhiiggii caadada qabto laacana calaa baabi masjid koodii aan masaajidka soo geli karin albaabkaa lasoo joojinaya waa lagu soo dhaweynaya wain kaanaa dhimiyeyn hadday laba gaali yihiin oo ahlu dimaa laacana baynahuma wuxuu ku dhaarinayaa fi lmawaadici alatii yucadimuunahaa meelaha iyagu ay weyneeyaan kaniisadoodaa la geynaya ila in la cabsigeliyaa la doonaya marka haddaanu masaajidadii aaminsanaynba dee waxaaba laga yaaba ina dhaartii baanti kusii dhiiradaan marka waxaa la geynayaa meelaha iyagu ay u arkaan inay meel halisa tahay fain taraka takliida hadduu iska daayo cuslaynta uu ku cuslaynayo m arinka biljamaacati kooxdan la keenayo wazamaani iyo waktiga lala eeganayo jaaza way iska banaanta waxan waa sunni waajib ma aha wain taraka takliida bilmakaan haddii xagga e, makaanka ama goo e, maarata goobta cuslaynta ka kusoo aroortay aynu sheegnay uu ka daayo oo masaajidkii aan maalan la keenin fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan inuu ansaxaya iyo in kale oo qowl baa le ma ansaxayo waayo de xadiiskii baa sheegay in nabiga ala sl halkaa ku dhaariyay marka halka kudhaariya lagu dhaariyo lakin muctamedku wuxuu leeyahay waa caadi maxaa yeele aayaddu may sheegin meel gaara in lagu dhaariyo fa idaa talaacanaa markay haddaba labadoodii dhaartaan oo maarata lacaankii maraan uma qadafahaa ajnabiyun mid kale hadduu iska qadfo gabadhii xudda kaa waa la xadaynaya maxaa ka gala isaga arrintan midda kale gabadhii dee xumaani kumay sugnaan waata iduna istifaacday khalaas gabadhaasi cifadeedii iyo maaragtay dhowrsanaanteedii halkiibay taagan tahay fain qadafaha zawju laakiin haddii ninkeedii uu qadfo cuzira walam yulaacin calaa daahiri اmadhabi buu ku yihi sheekhu cuzira horta de ninkan waa la tacziiraya tacziir way ka furan tahay xad markaa isagu ma jirayo xadkii ma jirayo laakiin tacsiir keliya ayuunbaa meeshan ku waajibaysa oo de adka waa hore isaga difaacyada xadkeeda walam yulaacin calaa daahiri اmadhab sida weliba madhabka daahirkiisu uu yahay tacsiirtaa iskama difaaci karo oo kuma difaaci karo dhaar licaan kuma difaaci karo sababtuna waxa weeyaan Eh, de waxa wey waa hore licaanka u maray waa hore u marayo waxa wey tacziirtiisani waxay iska noqonaysaa tacziiru taadiib isaga xaggiisa marka la eego walidalik mar labaadoo tan aan loo xadayninba isagii ee wixiisi xadulqadaf aanu mar dambe ka waajibaynin marka tacziiru taadiib u weeyaane mar haddii tacziiru taadiib un uu yahay waxay noqonaysaa waxa weeyaan tacziir lagama maarmaana oo aan laga baaqsan karin wain akdaba zawju nafsahu ninku hadduu yidhaahdo been baan sheegay markii uu dhaarihii maray ee la kala kaxeeyey saa lagu kala tegey ayuunbuu soo noqdo wuxuu yidhi waan iska hadli shaydaan baa waxay sawiray xudda xadulqadafki baa lagu dhigaya in kaanat muxsanatan hadday gabadhu dee shuruudihii ixsaanka ee maaratay qofka kadfan loo xadayn jiray ay ka soo baxday wacuzira waa la tacziiri in kaanat hayra muxsanatin haddaanay muxsano ahayn de sida inay addoon tahay ama ay tahay dimiyad ama maarata majnuuno tahay iyo wixii lamidka ahaa walaxiqa u nasabu ilmihii uu iska anfiyeyna uu raacaya waa loogu abtirinaya wain akdabat nafsaha gabadho hadda iyadu isbeeniso ay waan iska hadlayo waan dhaart marka dhaartay kadib ayay tiri isagaa run sheegaya waan iska hadlayay anu xudad xadda zina xadkii zinada ayaa lagu qaadaya warkaasi waa iska cadiya baabu maa yalxaqu min annasabi wamaa laa yalxaq wuxuu halkan musanifku raximah llahu tacaala kaga hadlayaa ilmaha goormaa qofka loogu abtirinaya goormaanse loogu abtirinaynin wuxuu yihi waman tazawaja bimra'atin qofkii haweeney guursaday faatat biwaladin deetana ay ilma dhashay yumkinu ay suura gal tahay an yakuuna minhu inuu isagu dhalay laxiqahu nasabu nasabkiisa waa waa la haleeshinay kolba hadday ilma dhasho ilmahaana ay suuragal tahay inuu isagu dhalay say suuragal ku noqonaysaa markuu mehersaday lix bilood iyadoo laga joogay dhasha markuu mehersaday iyadoy suuragal tahay inay is arkaan lix bilood dabadeed haddii ay umusho afar sanana sukadeed arki mayse inta udhaxaysa lix bilood iyo afar sanadood inta udhaxaysa hadday ku umushay ilmahaasi in isagii loogu abtiriya waa suuragal oo hadday intay mar is arkeen uu sidii ku dhoofay isagoo markaa laba sano iyo wax maqan oo aanay maaragtay dib ay soo arag oona ay tiraahdo dee ur baan leeyahay inuu yidhahdo maxaa uureeyey laba sana aan wada maaragtay ayaa dee joogtay oo waxba ma laguma ogeyn waxa weeye waxaa lagu leeyahay waa ilmihiisii licaan inuu ka maro mooyaan ilmihiisi buu ilmahaasi noqonaya markii u dambeysay is arki karayeena suuragal ahayd iyadoo afar sanno aan laga joogin haddii ay ilma umusho meherkoodii iyo is araggoodii koowaadna lix bilood laga joogo ilmahaasi waa ilmihiisii inagoo inagu abtirinayna wuxuu doonaba ha yidhaahdo xataa hadday isku raacaan iyada iyo isagu inaanu ilmahan dhalin oo xumaan ilmahani uu ka yimid warkaa laga dhg xumaantiida hadday qiratay iyada waa la xadayn laakiin ilmahani ninkaasa dhalay ilaa uu ka dhaarto licaankii ka maro si kale male waa kaasoo wuxuu ku walaa yantafi canhu kagama go-ayo ilaa bilicaan licaankii mooyaane dhaarihii mooyaane kolba hadday suuragal inuu isagu dhalay bal fuqahadu waxay leeyihiin markii gabadha loo meheriyey khasab maaha inaynu ogaano inay isu yimaadeen ee waxaa inagu filan inay suuragal ahay marka waa loo meheriyey ninkaa inagu maraykan baynu ku ogeyn inuu yimid ma ogin gabadhii uur bay qaaday isagii wuxuu leeyahay ma iman inagu inuu yimid ma ogin dadkii halkii jooga dha ninkaasi mu iman baa laleeyahay lakin maana suuragal in soo arkeen inay iyadu dhooftay baa suuragala ah in maaragtay isagii uu soo dhuuntay oo uu yimid oo habeen meelahaas baa suura marba hadday suuragal tahay inay iskulmeen si uun hadday suuragal u tahay fil caada waxaynu leenahay inan kaa inaad ka dhaarata mooyaane ood licaan ka marta mooyaane ilmahaasi si kalu kaaga harhaya ma jirto walaa yantafi canhu yumkinu fa atat biwaladin ilma dhasha yumkinu ay suuragal un tahay an yakuuna minhu in isagu dhalay oo guurkaa uu ku dhalay laxiqahu nasabu wuu haleelaya isaga ayaa loogu abtirin walaa yantafi canhu ka gu-i maayo ilaa bilicaan inuu ka dhaarta mooyaane dhaarihii licaanka ee shanta ahaa uu maro wain lam yumkin haddaanay suuragal ahayn inay is arkaan in maarata ilmahan isagu dhalo kaan yaku eh, wain lam yumkin an yakuuna minhu inuu isagu dhalay haddaanay suuragal ahayn say ku say markaa taasi ku imanaysaa bian yakuuna lahu waxay ku imanaysaa in ilmaha maaratay ninka zawjka gabadha qabaa uu jirayba duunu cashri siniina toban sano wax ka yar baabu jiraa isagu toban sano wax ka yar tobanka sano maxaa loola jeedaa baarkood waxay yihahdeen ase shaarixan u maraye sanadkii tobnaad umuu bilaabinba umuu bilaab yani sagaalkii umay buuxsamin sagaal umay buuxsamin oo sanadkii tobnaad muu bilaabmin laakin de hadduu saa fasiro waa lagu fasiro yani sagaal sano iyo lix bilood iyadoon cumrigiisu ahayn haddii ilmuhu dhashay de ilmaha isagu mu dhalin ila waxa ugu horreya lagu qaangaara waa sagaal jir de markaa sagaal jirkiisi unbu ilmahan u caloolgeli karaa sanadkaa tobnaad dhexdiisana wuu u dhalan karaa in toban sano inan iyo aabiye ay kala weynaadaanna waa wax jira waa la arkay horena waa loo arkay waktigaana waa la arkay wax caadiya weeyaan marka laakiin wax sagaal ka horeeya inuu qaan gaaro oo uu ilmo dhalo dee suuragal ma aha marka qof aan toban jirba ahayn oo sanadkii tobnaad aan ku jirin ee ka yar in ay maaragtay waxa weeyaan ilma u dhashaa suuragal ma aha aw kaana ama uu yahayba maqtuuca aلhakari wاlunhayeyn mid markaa dee alaabtiisiiba maqan tahay oo maaragtay xubinkiisii iyo maaxiniyii wixii o dhanba ay maqan yihiin oo waxaa la mamsuux baa la yidhahda waxbaba kuma yaalaan de kaasina isguna wax ma dhali karo laakiin haddii wax meeshii jiraan waxa le waa suuragal oo xubinkii una maqan yahay lakin intii kale jirto ama maaragtay xininyihii maqan yahay oo xubinkii jiro markaa iyadana waxaa laleeyahy waxunbaa suuragal ah laakiin haddii wixiiba maqan yahay suuragal maaha aw kaana ama u buu ku yihi maqtuuca adakari walunsayeyni jamiican intaasi mid ay ka maqan tahay aw amabase atat bihi waxay ilmaha dhashay imraatuhu haweenaydiisu liduni sitati ashhurin iyadoo wax ka yar lix bilood laga joogo min xiin alcaqdi markii uu guursaday markii uu mehersaday lix biloodba wax ka yar baa laga jooga dee suuragal maaha markaa ilmahan dhashay ee nooli in uu guurkaa uu ku dhasho aw amaba se atat bihi waxay ku dhashay maca alcilmi iyadoo la og yahay oo la qaطcinayo weeyaan oo aanay suuragal ahayn waxaa la og yahay biannahu lam yajtamic inaanu la kulmin ayaa boqolkiiba boqol la og yahay oo la qacinaya oo suuragal baanay ahaynba oo wuxuu ku leeyahay kaan tazawajaha bilmaqrib galbeedka fog buu ku guursaday iyaduna bari bay ahayd muddada markaa laga joogaana muddo uu markaa usoo socon karo ku iman karo aanay ahayn imika meeshii meel ugu fogeyd habeen maalin baa lagaga imanaya soo ma iyo laba maalmood ugu badnaanay intuu tikirka goosa intaasun weeyaanba inuu tikirka hore usii go-naaba laga yaaba meherkaba ka hor markaa wakti uu ku iman karaa hadday kasoo wareegtay ma odhanina kulan ma dhicin aw atat ama ay dhashay biwaladin ilma ayay dhashay liakara min arbaci siniina iyadoo afar sano laga joogo min xiin ijtamaca maca markii u dambeysee uu la kulmay ee ay suuragal ahayd inay kulmaan iyadoo afar sano wax ka badan laga joogo waabuu ka dhintayba deetana dhimashadiisii oo afar sano oo dhamaystiran laga joogo kadib bay dhashay cid kalena ma guursanin ninkii horeana ilmahan labayt de laga dhegeysan maayo intafaa canhu kaana hadaba isagana ilmahaasi loogu abtirin maayo min hayri lcaan dhaarna uma baahna kaasi ilmihiisii maaha dhaarna uma baahna loogu abtirin maayo wuxuu yihi wain waiahaa hadii uu jimaacay oo la kulmay uma alaqaha kadibna uu furay alaaqan rajciyan alaaq soo ceshi leh uma atat biwaladin deetna ay ilma dhasho liakara min arbaci siniina afar sano wax ka badan iyadoo alaaqii laga joogo furiinkii maalintii uu furay afar sano wax ka badan baa laga jooga cid kalena may guursan ilmana way dhashay haye kii ma yeelan karaa fa fiihi qowlaan laba qowl baa ku sugan axaduhumaa mid wuxuu leeyah laa yalxaquhu mma raacayo shaqo kuma laha isagu waayo de intii aanu furin uunbaa jimaacu xalaal aha wixii inta ka dambeeya xaaraan buu noqonaya xaaraantiin haddaanadaynaan ku ogeyn de inaanu jimaacin bay u badan tahay marka inagu eegi mayno ciddadii goormay dhamaatay waxaa eegi mayne furiinkii haddii afar sano laga joogo markaa kadib ay dhashay waxba ilmahaasi isaga ma raacayo wathani ka labaad wuxuu leya yalxaqu wuu raacayaa haddii marka laga soo bilaabo ciddada aakhirkeedii aan afar sano laga jooginde ciddadii oon afar sano ciddada cidda bixii oon afar sano laga joogin hadii ay ku dhashay wa ilaa intaasoo dhan zawjay xisaabsanayd ilaa intay cidda baxaysay biilkiibay kulahayd hadduu furiin kala furo way furmaysay haduu dhinto way dhexlaysay haday dhimato wuu dhemaaratasaga wuu dhexlayey marka axkaamtii zawjada ayay lahayd intii ay ciddada ku jirtae ciddabixi unbaa afarta sano laga so marka waxay isku khilafsan labada qowl afarta sana halkaynu ka soo bilownaa ma furinkaynu ka soo bilownaa mise ciddabaxa marka qowlkan dambe wuxuu leeyahay ciddabaxa laga soo bilaabo iyadoo markaa ciddabixii laga soo bilaabay afartii sanoon buuxsamin hadday ilma dhasho ilmaha waa la haleeshiinayaa isagiio walaa yantafi canhu ilaa bilicaani inuu dhaa dhaartii mara mooyaane si kale kaga gu-i mayso iyuu maarata leeyahay laakiin sida rajaxan de waxa weeyaan kol haddii dhacay meeshii maarata zawjanimadii meesha way ka baxday axkaam unbaa hadhay jimaaca waktigaa dhacaana mid xalaalaba ma xaaraamba weeyi walow aanu de zina noqonaynin lakin haddana de mid ma aha mar hadday sidaa tahay dalaaqaynu kasoo bilaabeyna afarta sanadood wa in abaanahaa wuxuu yihi haddii uu baaina ka dhigo saddex dalqood buu ku furayo maalan ama way iska khulucday wanqadat ciddatuhaa ciddadeediina way dhammaatay uma tasawajat biaakhara nin kalena way guursatay uma atat biwaladin ilmay hadana dhashay lisittati ashhurin iyadoo lix bilood laga joogo min xiini nikaaxi thaani guurka dambe guurkii dambe oo lix bilood iyo wax ka badan laga joogo iyo ilma dhashay kii horena way ka cidda baxday laakiin de isaga laftiisa afar sano lagama joogo haddana fahuwa lizawji aani ninkan dambe unbaa ilmahaale waayo hadda nin bay u tahay ninkaasi inuu ilmahan dhalayna waa suuragal kaa horena waabay ka cidda tirsatay way ka cidda baxday sida muuqata dee kan dambe unbaa leh sharcigana saasmu noqonaya oo kaa markaa ay firaashka u tahay alwaradu lilfirash waa ki nabigu alayh salaatu wasalaam kaa dambe ayuunbaa yeelanaya la eegi maayo kii hore inaan afar sano laga joogin wain waia mraata bishubhatin haddii uu midig gabadh ku khaldamo oo xaaskiisii maalan uu moodo faatat biwaladin deetna ilma ay dhasho yumkinu ay suuragal tahay an yakuuna minhu inuu isagu dhalay laxiqahu isagii unbuu markaa haleelayaa walaa yantafi canhu ka reeb ka gu'i maayo inuu ka dhaarta mooyaane isaguna arki maysid yani nin baa waxaa loo soo geliyey mid tii loo meheriyey ahayn meeshii waxbaa ka dhacay subaxii unbu markaa ogaaday inaanay gabadho gabadhii loo meheriyey ahay ee caqdigu ugu jira de waxba meesha uma yaalaan waa la kala tegaya ilan guurma jireen meeshaa waxa dhacay waa waa wadu shubha kulan qalad ah baa dhacay laakiin zina ma aha ilmihii ku dhashaana waa ilmo isagii loogu abtirinayo marka haddaba afar sano wixii ay dhasho haddaan nin kala guursanin iyadoon cid kale guursan habeenkaa ilaa afar sano intaa marka udhaxaysa wixii ay dhasho iyadoon cid kale isagii baa loogu abtirin hadday ilma dhasho siduu isaga reebi karaa wuxuu isaga reebi karaa hadduu og yahay de inaanu isagu dhalin oo gabadhu ay markaa de calool banaanayd oo uu ogaaday inaanay waxba ku jirin oo ilmahan meel kale balaayo kale ay tahay waxa u furan dhaartiibaa ufuran lacaankii shantii dhaarood inuu maro markaa taasi nikaaxi iyo markaa maarata laakaam noqonaysa waman laxiqahu nasabun yaclamu anahu min zinan lazimahu nafyuhu bilicaan halka markaa waxaa inooga bilaabmaya muxuu iskaga jari karaa nasabkii ama goorma ayaa loo ogol yahay inuu licaankiiyo dhaartii ilmaha iskaga jaro taa iyo axkaamteeda halkaa inooga bilaabmay insha allahu tacaala halkaasaynu ku joojin wasala allahu wasalam alaa nabiyina maxamedi wallahu aclam dumarka qaar baa dhaha markuu nin dhinto isagaa iqabay laakiin ciduna ma ogeyn hal yuqbalu qawlaha may warkaasi socon maayo de waa inay markhaatiyo keento idan isageena ma rumayna ma xukmu lma'kuulaati alatii tubaacu fi lmaxalaati atijaariya alislaamiya idaa shakakt fi xiliha waxyaalaha la cuno buu leeyahay meelahan ganacsigae islaamkaa lagu iibinayo haddii laga shaki adaad ka shakida tag adigu laakin xaaraan maaha wixii aad ka shakido imika diyaagin la soo dhoofiy qof ka shakiya shakigiisa de uu leeyahay waxaa shakigale inaad iska daysaa wanaagsan ura safinat naja naar huda ana fadalaat alambiya aahira laa yakun hada ikraaja can xaddi lbashari may waxba maaha waa la isku haystaa ambiyada fadalaadkooda ama kaadidoodii wixii lamidka ama daahirba mise waa nijaas wax la isku haysto fuqaadu ay ku kala aragti duwan yihiin waxba xadkii basharkoo laga saarayana maaha laakiin aathaar iyo axaadiis iyo waxyaalaha arrintaa laga fahmay wax markaa dhaqana ama camalaho hadda ku xidhani ma jiro kaadi nebiyo meel taaloo aynu hadda eh, ka hadalno ma jirto soo maaha marka waxyaalaha qaarkood ba waxaa taraf cilmiya baa taraf alcilmi yani marka wixii jiray la dhameeyey iyo waxyaalaha aan jirin maaragtay eh, mararka qaarkood la galaa markaa hawshaasi haw dhamaatay weeyi nabiy llahi ciisa alayhi salaam markuu yimaado fuqahada joogtaa ha baxdo isaga ha weydiiso <laughs> nabi ciise ugu jawaabi doona insha allahu taala inay daahir tahay iyo inay wax kala tahay ya ayuha nabiy lima tuxarimu ma axala allahu lak sabab nuzuulka aan xafsi oo uu nebigu gurigeeda kula jimaacay oo ay ka carootay xafsi addoonta ma nebigaa lahaa sala lla ly slam mise xafsa maya dee addoonta nebigaa lahaa aleyhi salaatu wasalaam ilan addoonta xafsa nebigu ma banaysanaye cadda saaxib الzubd min sarix الطalaaq almufaadaat wاlkhulc hal huma kadalik waa mar waa inagii soo sheegnay oo markii la sheego maal khulcigu haddii maal la sheego muxuu noqonaya baynu ihi sariix buu noqonaya mufaadaadkuna waa lamid ida jaa rasu shahri faanti aaliq cajaltu laki dalika lam yatacajal wain qaala in daklti daar faanti aaliq uma baanat minhu uma tasawajat uma dakla daar qawl halit in caadat baciraad lam tatl in caadat qablahu alaqat afidina fadak allah shar hadihi qica waa laba maslo laba maslo sharxeeda kusoo celina waa laba maslo kala duwan hadday bishu bilato waad furan tahay kadib uu haddana yii iminkaa baan kuusoo dedejiyey ma soo degdegaysa dee wixii waktigaa kuxidha waktigiunbu ku xidhanya furiin kalunbu iminka samayn karaa laakiin furiinkii uu waktigaa ku xidhay waktigiisii ayuu sidii ugu xidhay waa intaa taasi tan kalena wuxuu yihi hadaad gurigaa geshid waa furan tahay intaanay gurigii gelin buu iyadii saddex ku furay ama dalqadba furay kadibna way cidda baxday dib buu usoo guursaday ama intuu saddex ku furay oo nin kala guursaday ayay kiina kala tegeen oo isagiiba dib usoo guursaday markaa kadib bay gurigii gashay furiinkii hore may ku furmaysaa mise ku furmi maysa waa inta iyadana muctamadkeedu ku furmi mayso wey waan kusoo celiyay labada cibaaraba sharaxoodii insha allahu taala waxbana kama tegin wuxuu yihi idaa wulida alwaladu bacda wafaati abihi waqad tazawaja abuuhu min gayri umihi fahal taxilu lahu idaa wulida alwaladu bacda wafaati abihi aabihii oo dhintay ayaa ilmo dhashay waqad tazawaja abuuhu min gayri umihi aabihiina qof aan hooyadii ahayn iyuu guursaday fahal taxilu lahu miyay xalaal u tahay ma gabadhii abi guursada xalaal noqon mise wax kalaa la sheegaya tii abi guursaday xalaal u noqon mayso taasi suuragalba ma aha laakiin haddii su ay wax kala tahay bala lasoo sheego ya waxaa laga yaabaa markii aynu ka hadlaynay hihaarka iyaa waxaynu kala qaadnay dumarka musaaharada kaga xaaraanta mid mar xaaraan u ahaydo dib xalaal u ahayd oo dib uga xaaraamowday iyo mid weligiiba xaaraan ka ahayd markaad dhalatay gabadhii horta intaana dhalan aabbahaa guursaday weligaaba taasi xaaraan bay ka ahayd ihaarkiina wuu ku asaxayaa iyada oo sidii walaalihii kale hooyadii kale noqonaysa haduu ku shabaho xaaskiisii dee nin ku dhacay buu noqonayaa dhihaaray laakiin gabadhii adigoo jira aabbahaa guursaday de intaanu aabbaha guursan maxay ku ahayd xalaal bay ku ahayd shayga markaa mar bay xalaal ahayd laleeyahay waa taa weeya kol hadduu guursay xaaraan bay qofka dalaaqii in uu dhacay asalku waa inaanu dhicin qofka dalaaqii inuu dhacay yani ka shakiyey ayaa qadara maan filaya taqdiir baa qofka dalaaqii inuu dhacay ka shakiyey asalku waa inaanu dhicin ee waracu waa in uu soo ceshado ayaynu sidaa siduu usoo ceshanayaa ma siduu usoo ceshanayaa mabay furmine mise imika ayuu furi dame wuxuu odhanayaa waan soo ceshaday bs marka hadday fura ila waa ka shakiya inay kale hadday furantayna soo ceshiganaa soo celin haddaanay furminna soo ceshigana laqwigunbu iska noqon waana sidiisii bay xaas ugu tahay haddama la fahmay warka wax iska waadaxa weeyaan de lakin marka qarki wa isku yar sawirayaan waracu marka lagu leeyahay idan gabadhii inay sii wada joogaan buu doonayaa shakibaa anag ku jiro wuxuu malaha mar furtay malaha way kaa furantay malaha waxbaad ku dhawaaday xali adigii wax lahalaaye malaha waad furtay waan ku furay waad ku tiri marka maxaynu leenahay waan ku soo ceshaday uun dhe bes saasaad ku shaki baxaysaa wey waa shaki bixi baa laga hadlayaa marka wain qaala nisaai awaaliqu wastathnaa bacdahuna biniyati maxkamadda haddii la tago laga aqbali maayo diintiisana loo aqbali maayo waa nagii odhan jirnay hadduu wax ka reebo diintiisa waa loo aqbali jiray kan maxaa looga aqbali waayey qaacidadii baa doonaysa inaad ku dabaqdid nisaa-ii markuu yihi haddii dabcan de qariina jirto horta marka waa laga aqbalayay haddaanay qariina jirin oo ilaa fulana aanu odhanin asalku waa in laga aqbalo wixii haddii uu ku dhawaaqo la aqbali lahaa haduu maaragtay niyoodana oo aanu ku dhawaaqina agga ilahay agtiisay ka anfacaysaa baynu soo maa ninkani heblaaye mooyaane haduu niyoodo maxay baainan u anfici weyday buu leeyahay saailku waana su-aal wajiho meesha ku jirta dabcan way isku khilaafsan yihin marka qola qolyaha qaarkood waay leyin waa anfacaysa masaladu waxay farac ka tahay saddex baad ku furan tahay markuu yidhaa hadduu qalbiga ka niyoodo labaan soo reebo laba mooyaane ama mid mooyaane ma anfacaysa markaa waxay leeyihiin saraaxadan cadadka tiradan saraaxadiisaad moodaa inay u arkaan mid markaa xoog badan markaa aanay niyo keliyi waxba kasoo reebin tanna markaa iyada markaa raacinayaan o ka farcinayaan wallahu aclam